aayaadkii iyo axaadiidkii ku soo aroortay anna bacda haadihi اlumma ummaddan koox ka mida macana u sheeganaysa weeye weliba ummatulijaaba u nisbo sheeganaysa waa soo akrina ma haa saxa soo akrina nacam haa baabu baabu maa jaa wixii yimid baaban ka boodno baabu maa jaa wuxuu ku yimid fii ximaayati lmustafaa sala allahu calayhi wasalam nabigu ilaalintou ilaalinayey janaaba tawxiidi tawxiidka dhinaciisa iska dhaaf tawxiidka dhuuxiisa in loo yimaado gaararkaa laga ilaalinaya oo laga maaragtay waardiyeynaya si aan wasakhibo u soo gaarin iyo wasaddihi inuu nabigu awday kulla ariiqin dariiq kasta oo yuwasilu gaarsiinaya ilaa shirki shirki macnaha sharci ahaan u awdo amaa dadkaan hadda qofkii asagoon ilaahay ka cabsanaynin hadde waxaa weeye shirka hadduu rab waa aadi karaa laakiin wax xujaa oo haba yaraatay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam loo xujaysto waxaa weeye maaragtay ugama uusa tegin bal waxa waxaweye iyadoo nusuusta caamka ay ku filan tahay bal nabigu calayhi salaatu wasalaam si khaasa ah oo gaargaar ayuu uga digay markaasuu dariiq kasta oo shirkiga uu ka soo geli lahaa ayuu owyey ayagoo ummaddii hadda intaasoo adillaa haysata oo shirkiga reebaya ayay haddana kusii dhagamiiqan yihiin oo laga reebi la la'yahay ka waran haddii nabigu calayhi salaatu wasalaam intaasoo bayaana uusan caddayn lahayn baabu maa jaa wixii ku yimid fii ximaayati lmustafaa sala allahu calayh wasalam nabiga ilaahay ou doortay siduu tawxiidka u ilaaliyey fii ximaayaةi mustafa sal allahu alيh wasalam ilaalintuu ilaaliyey janaaba tawxiidi towxiidka dhinaciisa hareerihiisu ilaaliya dhexbartanka iska dhaaf iyo in maaragtay madax madax loo soo galo iska dhaafe hareerahu ku waardiyey wasaddihi nabigu inuu awday oo kula dariiqin dariiq kastoo yuwasilu gaarsiinayo ilaa shirki shirkiga gaarsiinayo inuu nabigu awdo calayhi salaatu wasalaam iyo wa qowlu llahi tacaala ay macnaa qaala allahu tacaala marka baabka iyadoo adilladiisii la sheegi rabo ayuu wuxuu ugu hormariyey aayad nabiga calayhi salaatu wasalaam fadligiisa iyo qiimaha iyo wanaagga ummaddan uu u leeyahay ku tusinaysa ayuu ku bilaabay qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu yidhi laqad jaa'akum waxaa idin yimid rasuul mid la soo diro xag alla laga soo diray ayaa idin yimid awalan waa tashriif rasuul ilaahi inuu idiin soo diro subxaana wa tacaala min anfusikum naftiinna ka mida haddii khidaabka uu carabta uu ku socdo markaa qur-aan kusoo degana bimacnaa adinka carabta oo idinka dhashay gaar ahaan quraysh qoyska idinkugu nasab badan oo idinkugu sharaf badan oo madaxda idiin ah ood ka dambaysaana weliba ka dhashay haddii ummaddooda la hadlaayana ay min jinsikum insaan adinka jinsigiina ka mida waaye jinni iyo malag oodnan dabcigiisa aadnan keeni karin laydinma soo dirin taa waxaa u dheer casiizun calayhi nabiga waxaa ku adag oo dhib ku ah maa canidtum waxay idin dhibay marka waxa idinka idin dhiba oo diintiinna iyo duunyadiinna iyo adduunkiinna iyo aakhiradiinna iyo naftiinna dhiba intaysan idin xanuujin nabigayba xanuujinayan calayhi salaatu wasalaam waa nasaaxo meesha nasaaxo meesha ugu weyn waay daacadno meesha ugu weyn waay weliba waxaad ku dartaa xariisun calaykum aad buu inkugu dadaalaya soo maa oo wax alla wixii maslaxadiina iyo wanaaggiinna xaqiijinaya fi diini wadunya iyo aakhare iyo adduunba wuu ku dadaalaya wax alla wixii dhibaato idinku ahna suu inkaga difaaci lahaa ayuu maaragtay uu ku dadaalaya waa naseexeeyey waa gaadhsiiyey haddana rasuulku calayhi salatu salaam waa arki doontaan axaadiis soo socotee ummaddan ilaahay intuu u baryey oo shafaacadiisii iyo ducadiisii maqbuuladeed uu kaydsado ah u kaydsaday waa wax aada iyo aada u weyn waaya calayhi salaatu wasalaam manaa ummaddan xirsigiisu ugu dadaalay xariisun calaykum idinku dadaalay masaalixdiina ku dadaalay intaasoo dhan waxaa u dheer bilmu'miniina dadka mu'miniinta ra'uufun mid aada ugu tura oo waa naxariista caadifada hoose ay ku jirta waayo raxiimin weliba aada ugu sii naxariisanaya marka macnaha waxaa weeye rasuulka saa in kuwa ah oo saa idiin qiimaynaya haddaa intaa caasisaan oo naseexadiisii iyo waxyigii iyo wanaaggii aad dayacdaan oo intaa idiin ducaynayo intaa idiin bayaaninayo oo intaa maaragtay shafaacadiinna iyo khayrkiina ku dadaalaya iyo hidaayadiinna iyo shar walba inaad ka fogaataan oo khayrkas aad haleeshaan haddaad intaad caasisaan shaydaan aada daba orodaan oo jahannamo ku aroortaan hadda ceebta idinka waa nabiga sidaasa iyo dacwada iyo allihii soo diroo ka naxariis badan subxaana wa tacaala iyo diintaanoo diin wanaagsana ninkii inta ka leexday waxaasoo dhan shirki iyo macaasi iyo naar maaragtay ku arooray ninkaas markaa isagaa inkaar ku dhacday ee nebi maxamed iyo manhajka oo wata ma wax la khilaafo ma wax laga leexdaa ma wax maaragtay la dhaliyeelsadaa taasoo kaleta ma ah marka macnaha dadka intay nebiga sunnadiisa faraha ka qaadaan shirkiyaadka iyo macaasida iyo kufriga iyo sharta daba ordayay war waxaa leeyay bal nabiga laydiin soo dirbashiye bal diinta laydiin soo dejiyo oo waxaa waaye diintii ugu dambaysay oo kaamilkeeda qur-aanka bal fiir bal allaha aada caasinaysaan oo raxiim ah haddana ummaddan si khaasa ummadda nabiga waxyaalo badan ku khasisay war waxa aad ka tegaysaan iyo waxaad raadsanaysaan bal eeg waa shaydaan iyo shirkigiis iyo cadownnimo halkaas aad daba ordaysaan wey marka macnaheedu waxa waaya aayaddan wuxuu uu gogo dhigtay war nabigeenu yacnii min nusxi waa waa ru'fi iyo naxariis iyo wanaag oo dhan buu noo haya naxariisana waxaa ka mid a ah waxyaalaha ugu khatarsan ummadda halaagaysa waa shirkiga oon dembi dhaaf aan lahayn nabiguna shirkigaasuu ummaddii uga digay marka in digniintiisii la qaado waayo shayaadiin iyo khuraafiyaal laga daba ordo oo qubuurtii iyo awthaantii la caabudo ee ahlu kitaabkii dadkii dalaal ahaa iyo acdaadii shaydaankii la raaco taasi haadihi khasaaro kullu khasaara waa khasaaro aad iyo aad u weyn waa can abi hurayrata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi qaala rasuul llahi sal allau alayh wasalam laa tajcaluu ha ka yeelinina buyuutakum guryihiina qubuuran qubuur ha ka dhiginina oo guryaha salaad la-aan ha dhiginina wa ficlan dadka aan iimaanka iyo cilmiga aan lahayn guryahooda waa qubuura macnaha kuma tukadaan haddaw salaad farad tukanaan hadda waa masaajidka sunnaha haddou tukanaana masaajidkuu qalab qalab ku siinaa guriga waxaa rabaa sheeko iyo telefishin la iska fiirsado iyo balaayo iyo fadhi kudir iyo baab kalaa la rabaa soo ma marka iga wada tuurale wax kalaba iga rid hadhow guriga marka uu tago baab kale waayo iyo hurdo iyo wax kale waayo gurigana waxaa la rabaa inuu maaragtay cibaadada uu ku a uu ku camirmo oo afdalu man bacda alfaraa'idi fi lbuyuut u dhaa nabiga afdalu salaat bacda alfaraa'idi fi lbuyuut salaada markii faraaisha laga reebo gurigay ku fadli badanta <coughs> xikmo badan baa ku jirta awalan beytkii beytkii inuu ku camirmo cibaadadii oo gurigii guri barakaysan ou noqdo oo shayaadiintu ay ka cararto aaniyan ahalkii dadkii deriska ahaa inay maaragtay kugu daydaan oo ilmihii ile salaadda masaajidka aad ku tukanayso ma oga haweenkii ma oga marka qof ilaahay xiriir lale oo gurigii ku tukanayo in lagu arko xikamkaas badanaa ku jirta iyo gurigoo shaydaanku uu ka cararo laa tajcaluu ha ka yeelina buyuutakum qubuuran ha ka dhiganina qubuur ilaan laguma tukado marka halkaa waxaa ka fahmaysaa asxaabada agtooda waxaa ka sugnaa oo macruuf ah inaan qabri aan salaad lala doono oy xaaraam ay tahay sharcina ahan dowqna ma ahan qabri maxaa salaad lagala aadaya sooma qabri haddii la ziyaarana duca in looga tago wey laakiin salaad ilaahay baa loo tukadaa subxaana wa tacaala qabri inta masaajid lagu dhisana salaad lagu tukan maayo inta gooba la xaarxaartana salaad lagu tukan maayo marka ninkan gurigiisa aan ku tukan waa nin gurigiisa qabri oo kale ka dhiga ilaa qubuur laguma tukada walaa tajcaluu qabrii aniga qabrigayginana ha ka dhignina ciidan wax sanad guura lasugu yimaado ciidda waxaa la wixii soona noqon sida hadda ciidulfitriga ciidulaxa waa soona noqota iyo ciidahan kaloo dadku ay samaystaan kow iyo labaatanka oktoobar kow lix iyo labaatankii maaragtay juun brimaluuliyo waxaasoo dhan waa acyaad iyo waddan waxa uu leeyahy laakiin waxaa jira ciido sharciya iyo ciido aan sharcan ciidaha sharciga waa labada ciidood oo ilaahay uu noo jiday rasuulkiisu ciid aladxa iyo ciid alfitr wixii kale ciido kale lama ogolo xataa qabriga nabiga in ciid laga samaysto sanad guuro kastaba maaragtay xus laga dhigto oo sanad guuro kasta lagu yimaado ama bil kasta ama usbuuc kastaba ama salaad fajri kastaba qabriga uun lagu sii ordo ama sanad kastaba ziyaaradiyaa la joogo aan isugu nimaadna la yidhaahdo taas waa waaye ciidda midda la diidaayo wax loo hiloobo bil ama sanad ama maaragtay usbuuc ama yowmiyanba maaragtay wax caado laga dhigto inuu inaan laga dhigan walaa tajcaluu qabrii waanan qabrigaygana ciid ha ka dhigan nabiguna waa ku diiday allahuma laa tajcal qabrii waanan ku alla baryey marka ciid macnaa acyaad makaaniya iyo acyaad zamaaniya ha jir acyaad oo boosas ah waa sida xajka oo kale maka maaragtay carafaad maaragtay musdelifa sow sanad kastaba lagu ziyaarto waa makaan acyaad zamaaniyana waa jirtaa ciid aladxa iyo ciid ulfidri qofku meel kastoo jooga waa ciidaysana waa zaman waa marka waxaa la diidaa qabriga makaan lagu ciidaysa in laga dhigoo la isugu yimaado ama zaman lagu ciidaystoo xus loo sameeyo maaragtay sanad guura i ama mawlid noqotaya ama wafaat nabiga sanadkoo nabigu dhintay ama makaankaa qabrigaaba ciid la isugu yimaadoo lagu shirsan yahay inay markasta noqoto ko laa shaka qof walbaa nabiga inuu jecel yahay calayhi salaatu wasalaam ko maxaa marka nabiga jacaylkiisa aad ku abaalmarin kartaa waxa nabiga jacaylkiisa iyo wanaagga uu loo karto ilaaha abaalmarin karo laakiin waxa lagu abaalmarin karo ugu horreeya awalan waxaa weeye inaad rumaysid oo hadigiisa iyo diintiisa raacdid ood jeclaatid taaniyan inaad salaadiisa aad oo ilaahay inuu ku salliyo uu ammaano oo kor u qaado aada weydiiso soo maha ilaan qof walboo mu'mina maxabbada nabiga ayaa ka soo daadanayso maaha haa maxabbadaas meel sharcigood ku bixisaa lagu haayo meel sharcigood ku bixina waxaa weeye hadigiisa raac oo rumeey oo u nusray oo diintiisa u gargaar oo baro oo sunnadiisana raac nabiga salligiisana badi laakiin maxabbadii meelaysa munaasiban haddaad la aado ood mawliidya dhig iyo sanad walba iyo subax kasta qabri ku ka lah iyo qabrigood ciid ka dhigato maxabadii meel xunoo shirkigay kaa aadaysaa markaas hadhow waa ku naargelaysaa marka waxaa weeye maxabbada lafteed in la tawjiiha u baahan tahay maxabbada rasuulku waa xaq calayhi salaatu wasalaam laakiin rasuulku dariiqii saxa u nagu tawjiino quluugii uu naga soo leexiyey in qabrigii ciid laga dhigto laakiin middii saxdeed waa kana wasalluu calaya igu salliya fa inna salaatakum salaadiina tabluuqunii waa isoo gaaraysaa xaydu kuntum meeshaad joogtaan waa isoo gaaraysaa ilaa xadiidka ku soo arooray ina lilaahi malaa'ikatan sayaaxiin allah inuu leeyahay subxaana wa tacaala malaa'ig dhulka soconayso oo wareegayso yasiixuuna fi lardi dhulkay wareegayaan yuballiquuna annabiya sala allahu calay wasalam waxay gaarsiinayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam salaama ummatii calayhi ummaddiisa salaamtiisa xadiidka sheekh albaani sheekh albaani waa uu maaragtay xooguu xoojiyey ma garan waa uu saxiiyey silsilada markay iyo soo socda oo iyo xadiidkan u markhaati kacay ile malaa'igtaa soo gaarsiinaysa marka maadaama salaadaadii la soo gaarsiinaayo qabri markaas inaad kor taagnaatid ma loo baahno waxba kuu tari maysee fa inna salaatakum salaadiinna tabluqunii waa soo gaaraysaa xaytu kun amaa qofku markaas uu joogo isagoo madiino masjidu nabowi u qasday oo masaajidka jooga oo safar haddii uu ku soo galo markuu masaajidka laba raco ku tukado inuu qabriga uu soo salaamo adiga ibnu cumar iyo dadkii horaa sameeyey laakiin ibnu cumarna wuxuu samayn jiray markuu safar ka yimaado oo kale marmar dhifa amaa subax kasta qabriga in lagu kalaho iyo hamiin kasta waxaa weeye imaam maalik iyo culimmada reer madiine waa ay diideen sababtoo waxa weeye waa wasiilo ila shirki hadhow qabriga hadda goor qofku inuu kor istaagnaado oo markaa ducadii iyo ilaahay u loobo oo harkaa shirki uga soo waxeeyo ayaa laga cabsanaya walidaalika waxaad arkaysaa hamiinkii markii oo cishaha masaajidka lagu tukado in alle inta khuraafiyaalka oo dhan meelaha qabriga agtiisa ay ku wada dhadhakan yihiino saasaa sidii maanta ma arkaysaa shirin meel ku dhegtay aa looga soo fujina askarta uga fujinayso qiblada iyo qur-aan akhris iyo maaragtay rawdada iyo kaa aadi maayaan meelaha qabriga xaggaasa iyaga dhan iyo deka yaray xaggaas ku wada aroorsan yihiin qasadkoodoo dhan inuu qabriga yahay uusan masaajidka ayn uusan diin ahayn waa la garanaya markaa sidii shilin meel ku dhigtaa hadba askartu ka soo kocdinaysa sababtoo maqsadka shaarixa ma aysan fahmin rawaahu abu daa-uud baa wariyey biisnaadin xasanin ayuu ku wariyey ruwaatuhuna huqaat waaye marka sheekh albaanina xadiidkan wa fii saxiix abi daawuud wa cali bn اlxusein waxaa laga wariyey cali bnu xusein waa zayn اlcaabidiin raximahu اllah waa caliy bnu xusein ibnu caliy ibnu abi aalib marka ninkaasna waxaa nin aada u cibaado badan oo aada iyo maanta ma arkaysaa u sharaf badan ayuu ahaa waxay dhihi jireen ninkaa qurayshi maanta ma arkaysaa ka sharaf badan lama arko adiga sagaashankii iyo xoogaa buu dhintay nin aada u faadil u ahaa ragga faadiliinta ahlubeytka zaynulcaabidiin ninka la yidhaahdo weeye ayuu maarata ragga faadiliinta ayuu maanta ma arkaysa oo ka mid ahaa raximahu llaahu raxmatan waasica nin aada u qiimo badan buu ahaa wacan can caliy bni xuseyn waxaa laga wariyey radi allahu canhu raximahu llah allah u naxariistay ama xusein haddii loo jooga radia allahu canhu cali bnu xusein asagu waa taabici wey laakiin aabiis xusein nabiga waa uu soo gaaro calayhi salatu salaam waa saxaabi waaye annahu ra'aa rajula nin bau arkay yejii'u imaanayo ilaa furjatin meel yar oo duleesho oo kaanad ahaatay cinda qabri nebiyi sal allahu calay wasalam qabriga nabiga agtiisa waa intii aan jidaarka lagu wareejin oo dadku aysan caado ka dhiganba qubuurta in loo soo qasto laakiin markii ninkan oo kale oo meelaha kasoo soo la arkay oo hadda sida khuraafiyiinta meelaha joogjoogaan hadda ku sheegay sidii shilintii camal meelaha ku dhegdhegaaya kaasoo kale marka meeshii uu arkay soo maaha fa yadkhulu fiiha meeshaasuu gelaya furjada qabriga u dhowaanaya fayadcuu yadcuu halkaasu ku ducaysanaya qibladii ma u jeesanayo wuxuu isleeyahay qabriga agtiisaa ducadu laga aqbali karo waa weli hadda waktigii ay maaragtay taabiciintu i joogtay waa laakiin wax caama ma aysan ahayno qof qofaa shaydaanku xoogaa usoo suuraynaya laakiin markii lagu arko taabiciintii waxaasoo dhan iyo ahlubeytka iyo ka sajrinaayo fa nahaahu wuu ka reebay wuxuu dhaha arrintan ma ku habboono jooji waa dariicatu ila shirki waa jooji sababtoo ah waxaan diinta ma waafaqayaan dadka horan dad qalbigooda oo saafi ahay oo ahaa dadkan hadda intay shirka ku dhasheen maalintuu dhashan wax lagu anqarina waxay awliye alla adeeg iyo almadad iyo maaragtay awliyaa buugta iyo cirka dhulka owtaadaa kala haray xaggee buu tawxiid ku ah nabigu waxau dhaha calayhi salatu salaam kullu mawluudin yuuladu cala alfidra fa abuuhi yuhawidaani oo yunasiraani oo yumajisaani soo maa marka fidradii waa ku dhashee laakiin markuu alqaraba sheekh cabdulqaadira uu xeli karay iyo owliyaa buuto ku kacaba ilaaha wax qaba karaba weligiis dhigiisu maqlin soo maa haddana cunto iyo hilib iyo alaabuu ku cunay soo haddana aabbihiisoo lagu weynaa arkay asagii weynankiioo rabaa gabdho badanoo isu gursa maalinba gabar bikaaraa jabjabjabka siiyoo rabaa barwaaqadaas adduunyadu isaga nool yahay weligiis tawxiid ma arkay waxaan haddaad ka dhex ku kuliya xaggeed aadaysaa marka marka waa nin la khuraafeeyey waay waa nin shirkigii diin looga dhigay waay marka hala yaabinina inay markii wax yar looga sheegay ay ku dhegaan sababtoo waxaanoo ku dhasho lagu anqareeyey soo maa almadadoo ku dhashay isagana almadadoo ku koray almadadoo ku ilmo dhalay almadadoo ku ilmo guursaday diintan kaleo dhan waxaa weye waxba kama yaqaano waa iska dalaasiyay bay agtiisa ka tahay laakiin diinta runta ah haysa waa tan wa soo marka dadkaas marka tawxiid ma arka hadda in si fiican loo wax la baro maahane oo loo sheego oo bay-ada laga bixiyo bay-a saalixa la geliyo maahane laakiin waadadii waa inay wax huraan oo dacwo huraan oo cilmigu huraan oo xoli oo huraan oo waqti horaan oo tawxiidka faafintiisa idaacad naga noqto waay haddii kale dadkaasoo kale waxaa ku wara xaggii tawxiid ku arkaya wa qaala wuxuu yidhi alaa uxadidku ma idiin sheegaa xadiidan samictuhu aan ka maqlay min abi aabbahay oo ah waa xuseen bnu cali can jaddii aan ka maqlay oo ah cali bnu abi aalib marka waa silsilo sharaf leh can rasuulillahi sala allahu calayh wasalam aan ka maqlay qaala wuxuu yidhi nabigu laa tattakhiduu qabrii ciidan war qabrigayga ciid ha laga ka dhiganina ciid makaani ama ciid zamaani ah oo laysugu soo yimaado walaa buyuutakum buyuutiinnana guryihiinana ha ka yeelina qubuuran qubuur oo aan lagu tukanayn ilaa qabri laguma tukadeen marka laa shaka sida hadda aan sheegnay qofku inuu nabiga uu jecel yahay calayhi salaatu salaam inuu ku salliyo ou rabo marka waxaa leeyahay ma jeceshaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inaad qabri u soo dhowaato iyo inaad intaa usoo waxaa isdhigtid oo wasiila ila shirki waxaa ka fiican wasalluu calaya igu salliya fa inna tasliimakum salaamtiina tabluqunii way isoo gaaraysaa ayna kuntu meel alle meeshaad joogtaan buu isoo gaaraysaa marka intaas oo dhan waa saddex diraac xadiidka waxaa weeye rawaahu fi lmukhtaara mukhtaarada cabdilqani maqdis ayaa iska lahoo axaadiidta maaragtay saxiixa oo saxiixeynka aysa warin ayuu soo aruuriyey marka waa kitaab isaguna aada musadraka alxaakim aada uga fiican waay xadiidkan xadiidkaana sheikhulislaam ibnu cabdilhaadi iyo maaragtay waa ay tasxiixiyeen shawaahid badan uu leeyahay marka kama ou yara xadiidkan alxasan ligayri xadiidkii kaleo isaguna saxiixa abu da uud wariyey ayaa u marqaati kacay waxa uun ku ziyaadana waxaa weeye waa qisadaa ninka qabriga usoo dhowaanay marka waxyaalahaasa xadiidka u marqaati kacay fiihi waxaa ku sugan xadiidkan masaa'ilun masaa'il baa ku sugan alulaa midda koobaad tafsiiru aayati baraa baraa aayadka tafsiirka lasoo fasiray macnaheedada waxa weeye u dhega nagulaada waxa soo socdou nabigu uu sheegi doono wuxuu idin fari doono sameeya wuxuu idinka roobi doonana kahara sababta waa xariisun calaykum lula ra'uufu raxiim wuxuu inkaga dhigaa waa shirki oo qofkii sameeye aan loo demi dhaafaynin marka ha u daymo la-aanina iska jiraa la leeyahay macnihii waa anagii saas baabka aayad ugu baabaystay athaaniyatu midda labaadna ibcaaduhu sal allahu calayhi wasalam uu ka dheereeyey ummata ummadiisa can haada alxima moorada oo shirkiga inuu ka dheereeyo gaayat albucdi meesha ugu fog inuu ka geeyey waxaa laga qaadanaya qol laa tajcaluu buyuutakum qubuura walaa tajcaluu qabri ciidaa marka intaasoo dhan shirki baa laga fogeynaa ilaan qabri salaad laguma guryihiina khayrka ku camira qubuurtan aad usoo hiloobaysaan oo usoo hilraagaysaan intaad iska dhaartaan faraa'ishana masaajida ku tukada guryihiinnana cibaado ku camira meel alla meeshaad joogto suuq iyo meel kastood maraysana haddaad rabti nabiga inaad u amaal celisid ilaah u amaal celi kara laakiin min maaragtay eh, ixsaanihi waljazaa waxaa ka mida inaad nabiga salaadiisa aad badisid ood jeclaatid ood sunnadiisa aad raacdid marka salaada nabiga bada calayhi salaatu wasalaam athaalidatu dikru xirsii calayna in aayaddu ay sheegtay nabigu aad inuu noogu dadaalayo wa ra'fatihi inuu aada ummaddiisa ugu turin badan yahay iyo wa raxmatihi naxariistiisa alraabicatu nahyuhu nabigu wuxuu reebay can ziyaarati lqubuuri qubuurta ziyaaradeeda inuu reebay calaa wajhin makhsuus hab gooniya oo waa maxay in ciid laga dhigto sanad kasta ama usbuuc kasta loo soo hulobo lagu hilbaqasho meeshaas lagu ducaysto oo halkaas lagu allabaryo oo agtooda lagu roob doono oo waxyaalahaasaa marka la diidaya amaa ziyaaro aan khuraafaad wadan ood aakharo ku xasuusinayso ayaganaad u ducaysa u ducaynayso assalaamu calaykum daara qowmi lmu'miniin wa innaa in shaa allah bikum laaxiquun yarxamu allahu almustaqdimiina mina waalmusta'khiriin haddii saas aad ku tiraadid waa sunno weeye amaa haddii aad barisid waa khatar weeye sidaa darteed qofka mu'minka oo sunniga markuu qabriga yimaado mu'miniinta walaalihiisa waa anfacaya oo waa u ducaynaya ilaahiisna waa rilo gelinaya subxaana wa tacaala oo isagana waxaa weeye sidii sunnada ahay oo ku dhacay shirki uma samaynin walaalihiisna waa u duceeyay hadduu walaalkaa u duceeyana malaggu wuxuu ku leeyahay aamiin walaka midlu uu kuu dhahaya nabigiisana hadigiisuu raacayo khuraafaad iyo bakti ma uusan la imaanin marka waa nin naftiisii wanaag u qabtay muslimkii anfacay ilaahay fillo geliyey nabigii ka farxiyey oo sunnadiisii raacay abkay khuraafi markuu qabriga yimaado mowtadan waa dhibaya sababto wax ii qabtou leeyahay ilaahay waa su-aala ma waxaadba qaba kartaanba maalinkaa dhi jir wax qabta ilaa ciise haddii la weyduu yidhi a anta qulta linnaasi itakhiduunuu ummi ilaahina min duuni illah markaasay shoog maa qultu lahum ilaa maa amartani marka way ku dhibtoonayaan dadkii horta waa u dhibay soo maa naftiisa ilaahayna waa calogeliyey sababtoo ah ilaahay keyrkiisa u nacsi baya rasuulkii waa calogeliyoo sunnadiisii u khilaafay asagiina halaag iyo shirku isu jeed meeshii hoog iyo khasaar cidna wax ma tarin laa ardaa rabbahu walaa ardaa rasuulahu walaa nafaca almowta walaa nafaca nafsahu ninka bidciga waa abaar isagoo dhan waxuu ku dheefaa lama ah qofka sunnigaana waa roob da-aya isagana barwaaqow markaad inta roobkii barwaaqadii laga cararo abaaray kusii soconayan dadkii soo maha marka waa taas wey alkhaamisatu midda shanaadna nahyuhu nabiga inuu diiday can alighaari min aziyaara ziyaarada in aada loo badiyo sababtoo markuu waxaan laga qaadana laa tajcaluu qabrii ciidan ciidan oo wax lagu soo nonoqdo marka hadda dadka maaragtay cuhaymiin sharxiisa wila madiino aada uga warqaba annaguna waa arki jiray qaaraa fajrika salaadda markay tukadaan qabrigii u ordaaya oo ilaahi waa soo salaamaya taasina waa bidcawa kuwana maba laga dhaqaaji karo kuwana xajka markay aadayaan xaj maba yaqaaninba ruknigii shanaado oo islaamka ma yaqaaniin qabriga nabigaan u socdaa oo kuleeyay gurigiisiba qabriga uga soo tegay hada wathaninimo waay waxaas ma ahan diin ma aha soo ma ma dhahayo waa xajina ma dhahayo masjidkii nabigaan u safra xajkaba ma yaqaanin wuxuu ku leeyay ziyaaradii qabrigaa nabigaan u socdaa calayh isalaatu wasalaam nabiguna wuxuu ku laa tajcaluu qabrii wathan laa tajcalu qabrii ciidan allahuma laa tajcal qabrii wathanan u marka ziyaarada faraha badanoo kula noqoshada nooc waxa weeye ciid laga dhigto meeshiiba maaragtay sanad guuro ama usbuxu guuro ama subax guuro laga dhigto lama ogolo marka asaadistan lixaadna xadfuhu cala annaafilati fi lbeyt inuu nabigu uu ku tirtisiyo guriga in lagu sunnada guto waa kiir laa tajcaluu biyuutakum qubuuran macaanidan waa anagii sheegnoo dhahnay awalan dadkii guriga joogaa ku dayanaya kaaniyow gurigii waxaa ka camir waa shaydaanka ka cararay midda kale hadduu qofku gurigiisa markuu soo galo oo salaad uu bilaabo waxyaalaha macaasi oo dhan waa ka xishoonay shaydaanka o dhan waa ka cararay laakiin marka haddaad qalab qalab soo tiraad sheeko balaayo iyo xan iyo fadho kudir iyo telefishan aad ka bilowdi adiga dhan nolosha waa kaa qaray qof walbaa ha tajrubeey gurigaaga markaad bilaado meel kale adoon aadin waxaabay laba tu ka ducayso adiga dhan waa degaysa wax dembiya oo dhan waa iska ilaalinaya ma garan dad badanaa ku tarbiyey ku tajrubeey waxaana guriga ama telefishin iyo waxyaaladan isaga maaro waay nabigeen ilaahay waa kale faidaa faraqta fansab ilaa rabbika farqa waxaa la sameeyey gurigaaga markaad soo gasho waxbaa weysayso laba ragcadtu ka ducayso ilaahay sharta ka magangal gal sharta dhan shaydaanku weysada aada uga carara wixii qurunkaa o dhan qalbiga way ka baxayan markaas wax mujaraba waay markaad in guriga markaad tagtaan salaad ku bilaabo oo ducaysta waxawaaye tartiibtaada dhaqankaaga uu wanaagsanaanaya insha allahu tacaala asaabicatu tobaadna annahu mutaqarirun cindahum agtooda waxaa ka sugneed oo laga yaqaano annahu laa yusallaa fi lmaqbara qabri inaan lagu tukan waa qof muslima taas wey qabri wax un ka daba orda nin shiico iyo shiico wax daba nashlay unbaa qabri ka daba orda oo mowlac ka hinraago iyo daharada iyo ahaaminatu sideedaadna tacliiluhu sala allahu calayh wasalam ou cileeyo daalika bianna salaata alrajuli qofka salaaddiisa wasalaamuhu calayhi calayh yabluquhu inuu gaaray wa in bacuda haba fogaade falaa xaajata dhib maaragtay yacni uma baahna ilaa maa yatawahamuhu waxau u malaynaayo minmin min iraadati lqur man araada alqurba qofka isla nabiga u dhowaawo qabrigiisa u dhowaawo dhowaantaa qabriga usoo dhowaaday ilaahay rasuulkiisa waa ka fogeyna waxba u tari mayso ee meeshuu joogo asagoo sunnadiisa ka dhabaqoo nabigu ku salliya ayaa fiican haddii lacala uu masjidka nabiga ou tago u qasdana haddou marka oo cusub yahay markaas uu soo ziyaarto nabiga uu soo salaamo iyo saaxiibeynkiisa ma garan taas uu nabiga ku salliyo oo saaxiibeynkiisuna uu salaamo isagoon maaragtay aan meeshaas aan ku allabaryin oo aan nabiga aan tuugin oo shirkii aan samaynin ayadana ibnu cumar iyo saxaabadii qaar ayaa maaragtay sameeyey nacam ahaamina tacliiluhu daalika wuxuu ku cilleeyey oo maaragtay oo qabriga inaan maaratay aan laga dhigan maaragtay meel aada loogu badbato bianna salaata arajuli qofka salaadda uu nabiga ku sallaya wasalaamuhu calayhi nabiga uu salaamo yabluquhu waa gaare wa in bacuda haba fogaadee falaa xaajata dhib ma lahaanin oo uma baahna ilaa maa yatawahamuhu wuxuu u malaynayo man araada alqurba qofka dhawaalaya nabiga agtiisa intaan tagaana aan salaam aan ku sallaya u ducaynaya ama aan ku sallaya ama aan baryaa qofka dhaayo qurbigaa ma u baahan soo marka haddaad ku sallisid ood meelfa uga sallasid iyo qabriga agtidaada sooled waa isku mid ilaahay waa ogyahay subxaana wa tacaala nabigana waa lasoo gaarsiinaya attaasicatu midda sagaalaadna kownuhu sala allahu calayh wasalam fi lbarzakh isagoo barzakha ku jira tucradu calayh waxaa loo soo bandhigayaa acmaalu ummatii ummaddiisa camalkooda oo fi salaati wasalaamu calayhi ah waa salaada wax ku saabsan acmaasha kale in loo soo bandhigaya nabigu nooma uuna sheegin calayhi salaatu wasalaam oo qofka salaadiisa ama soonkiisa laakiin wuxuu noo sheegay salaada oo nabiga lagu saliyay salaamta la salaamo inay malaa'igtu u keenayso marka intaa ma dhaafeen baabu maa jaa wuxuu ku yimid baabu maa jaa wuxuu ku yimid fii anna bacda haadihi lummat ummaddan qaar ka mida yacbudu inuu caabudi doono al alowthaano sanamyaalka inuu caabudi doono nabiga calayhi salaa slam arrintaas sheegay wuxuuna u sheegay in laga digtoonaado sheikhuna arrintaa wuxuu ku radinayaa dadaa markii la yidhaahdo war waxaan qubuurtan aada caabudaysaan iyo waxaan owliyadan aada caabudaysaan iyo shirkiyaadkan jooga ay waxay ku leeyihiin ummaddaa nabiga shirki ma dhici karo laa ilaaha ilaa hum baaba leenahay shirki soo nooga dhici karo war yahuudiya nasaara laa ilaaha illaa waa leeyihiin haddana ciisa ibnullaahi ku daba dare adunkuna waxay alliya oliya allahi adeega mar hadnaanba alla sheegayninba shacbdulqaadirow sheekh badawiyow caliyow ciisow waa xasadad daldalaysa soo maa marka nabigaaba sheega shirki inuu dhici doono calayhi isalaatu wasalaam ayagu marka waxay rabaan qubuuriyaadkooda iyo wataniyaadkaas iyo ilaahay khayrkii la baryayo inay yidhahdaan waa sharci soo maa marka taasuu shiiku rabaa inuu ku xujeeyo baabu maa jaa wuxuu ka yimid anna bacda haadi lumma ummaddan qaar ka mida maana iyagoo dhan oo ummaddan ummad toosan laga weyn maayo ummaddan ummadihii kale waxay khaas ugata uga duwan tahay dalaal iyo baadinimo iskuba raacayso dad toosan oo xaqii ku taagan ayaa jira allah naga dhigo laakiin ummadaha kale yahuud iyo nasaare iyo baadinimo isku wada raaceen iyo mushrikiintii quraysh iyo wa qowlillaahi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi alam tara miyaadan arkin macnaa arrintan macnaha inay asnaam ay caabudayaan oo shirka dhacayo ummadihii horow ka dhacay yahuud iyo nasaaro nabiguna wuxuu noo sheegay ummadahaas dariiqooda in la raaci doono say wixii ummadihii hore ka dhacana ummaddan qaybkeeda ah waa ka dhaceen laakiin waxay kala duwan yihiin ummadihii hore baktigaasa isku wada raaceen laakiin ummaddan saan arki doona laa tazaalu daa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq ummad xaqa ku taagan baa laga helaya ilaahay kuwa ah hanaga dhigo nabigaa waxaa lagu yidhi alam tara miyaadan u jeedin arkaynin ila aladiina kuwii uutuu la siiyey nasiiban qayb oo min alkitaabi kitaab ka mid ah. qayb kitaab ka mid aha la siiyey kitaabka oo dhan ma aysa wada fahmin yahuud iyo nasaara sababtoo ah macaasidooda iyo dartooda ayaa maaragtay eh, eh, maarata wanasuu xada mimaa dukiruu waxyaalo badanoo lagu waaniyo diintooda ka mid a ayay eedabdarradooda looay u halmaameen loo halmaansiiyey nacam kuwaasoo yu'minuuna rumaynaya ayagoo kitaab la siiyey oo tawxiid sheeganayo oo ilaaha laa ilaaha illaa odhanaayo oo nabi ambiyadii ka mida itibaaciisii iyo raacitaankiisa unusba sheeganaya ayay yu'minuuna haddana waxay rumaysan yihiin biljibti jibti bay raacsan yihiin jibtigu waa sixirka sanamka kahaanada iyo waxaan faalalshowga iyo wax alla wixii kharaabiidka oo dhan wa marka jibti waxaa la yidhaahdaa wax alla wixii khuraafaad iyo qashin ahoo ilaahay kayrkii subxaana wa tacaala la aaminaa la yidhaahda iyo wadaaquuti daaquuday aaminsayna daaquudna annaga soo sheegno waa wax alla qofku wuxuu xadka uu kaga baxo hadduu dhagax ahaado hadduu qabri ahaado xataa hadduu nabi uu caabudo nabiga asaga daaquud ma aha laakiin qofka caabudaya binisbati lahu daaquudnimay arrintan ay ku tahay sababtoo a ah xadka allow kaga baxa yani dadka hadda ciise caabuda ciise dembi kama saarna laakiin binisba lahum ciisadan aan caabudayna daaquuday ka tahay sababtoo ah ilaahay uma uusan jideyno subxaana wa tacaala sidoo kale ninka dhahaya caliyaan caabudaa ama cabdulqaadir aan caabudaa u yeeranaa baryana ayaguna waa sidoo kale laakiin ayagu culummada iyo ambiyada daaquud ma ahan ayagu sababtoo ah cibaadada uma aysan yeerin waxaa ka mida bal daaqudnimadooda waxaa ka mida yaquuluuna waxay ku oran wayaquuluuna waxay leeyihiin liladiina kafaruu gaaladii mushrikiintu qoraysh waxay u markhaati kacayaan haa-ulaa'i kuwaan gaalada oo qoraysha ahdaa ka hanuunsan oo ka toosan min aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo nebi maxamed asxaabtiisa sabiilan xagga jidka ayagaa ka toosan aayaddan waxay ku soo degtay kacab bnu ashraf iyo koo ahlu kitaabka ee markuu nabigu madiine u yimid calayhi salaatu salaam ee ansaartii hijra muhaajiriintii ay wuxda islaamiya ay sameeyeen oo beder lagu guulaystay oo muslimiintii ay soo kaceen oo haddana uxud ay dhacday ayaa wax alla wixii munaafiqahay ah ahlulkitaabkii ayaa xaasidnimo dhuunta ka go'day kow waxay yidhaahdeen maxamed waa kana iyo saxaabta sha'nigiis waa soo kobcaya sidee baan dhulka ugu jiidnaa marka oon waxoodan u baabi'ina qolo walba ogaa waxay isku dayaysa diinta intaysa soo fufin in maaragtay la jiido oo la baabi'iyo soo maha marka ilaah baaba difaacay laakiin waxaa la annagu inaan istiqaamo aan samaynino qaabkii diinta iyo tawxiidku ku fifi lahaayeen ku fidi lahaay inaan ka shaqayno waay laakiin haddaan anagu tawxiidka diintii burburinayno xigma xumadeenna iyo maaragtay adduunye jacaylkeena iyo ihmaalkeena waxaa anagunba adduunkii aakharadeenaba maaragtay baabi'inayna laakiin cadowgaa ma ku dhiyalsanayo waxaa la yidhi maxaan samaynaa waxaa la yidhi hadda waxaa nabiga calayhi salatu salaam cadowtinimo iyo colaad u haaya oo loolan xoogle oo ka dhexeeya quraysha ugu weyn quraysh iyo qabaa'ilkaa xulafada la ah aan u tagno aan kaalmayno aan soo jamcinno aan maaragtay ku dirno si intay u yimaadaan marka ay baabiyaan diritaankaas waa midda qadatul axzaab ay dhici doonto ay inay baabiyaan ayagoon waxba baas aan geysanoo wax weynana ilaahaa jebiye subxaana wa tacaala shiraa marka la isu yimid qoraysh iyo maaragtay iyo yahuuddi iyo kacbul maarata kacbul ashraf iyo raggii wada shayaadiinta kabacdi nabiga waxuu diri doonaa maxaad bin maslamo iyo rag ka midaha maaragtay ka takhallusay shirkii markii laysu qobi qorayshtaa soo horday waxay yidhaahdeen bal hortana kala gar adinka ahlu kitaab oo diin yaqaanee annaga iyo maxamed iyo wata yaa toosan maxaad samaysaa ee annagu kacbadaan maaragtay ilaalinaa dadka xujaajta ahan caana baraxa u qasnaa waa ceelkaan ka waraabinaa waxbaan samaynaa ninka la qafaashaan furanaa waa kaas maxamedna maxuu yahay waa nin sambuura sambuur waxay dhahan waa qofkaan maaragtay gablanka ilaa wiilashii ka dhintay ku duraaya nabiga calayhi isalaatu salaam laakiin ummadoo dhanaa wiilashi aabbiyaalkood ka jecel soo maa caqli ma ayna riximkiisana gooyey waxaa iyo waxaa wata halkaasuu u haajiray dadkaasoo wataa oo maaragta ummaddii ku baabi'inaya haa saas miya haa adinkaa ka toosanuu ku yidhi marka marka gar xunou noqay ka waran rasuulka ilaahay khaatam almursaliin ou yaqaano waa yuhuudi kitaabkiisa yaqaano inuu khaatam ambiyaa walmursaliin uu yahay oo kitaabkiisa lagula dardaarmo ambiyadii kala dardaaran oo gaal faajiro mushriga uu ka fadli waana wax hadda gaalada ay samaynayaan meelay isticmaar ku imaanayaan ahlu kitaab ay sheeganayaan muslimiintii waxay ta'afur waxay ku samaynayaan baaba gaaladii cawaankaadna koray usoo qaadiya meel kasta ay tagaan waa saas soo ma ma malayn karti yani isticmaarku markuu bilaabanaya xadaarada caalamka muslimiinta ka jirta iyo dadka muslimiinta say ahaayeen iyagaa raa'id wada ah ma garan aqoonta iyo meel kastaba waxaan hadda aada arkaysaa wax isticmaarka uu sameeye waay ummaddii intuu ta'ahur dhaqaalo iyo meel kasta kala dagaalamo marka xataa safarkan vaska digama uu samaynaayo oo south africa gadaasheed oo marayo jidkan tijaaradoo muslimiinta ilaa hindiya la muslimiinta in laga gooyo tijaarado dhan ba la-ag marsiiyo si rukuul dhaqaalo ugu dhaco marka ayagoo ahlu kitaabka gaalkii muslimka ah, wataniga ay muslim ka fadlilayaan maantana wax socda waay meel kasta muslimka burburkiis ka shaqaynayaan wataniyaalkana wataniyaalkana marka koraa loo soo qaadaya nacam wayaquulna waxay marka saasuu ku yidhi marka ilaahay marka aayaddaanu soo dejiyey oo lagu canaananayo alam tara miyaada arkin ila ladiina kuwii uutuu la siiyey nasiiban qayb oo minalkitaabi ka mida yu'minuuna rumaynaya biljibti maaragtay waxyaalaha asnaamta iyo sixirka iyo kahaanada iyo aqwaasha baadilka waxaa rumaynaya iyo wadaaquuti wax lagu xadgudbo ilaahay xadkiisa looga gudbo oo sanam iyo wax la caabudo iyo shaydaana wayaquuluuna waxay leeyihin liladiina kuwii kafaruu kufriyey haa ulaa'i kuwan gaaladaha ahdaa ka hanuunsan min aladiina aamanuu kuwa rumay oo nebi maxamedna uu ku jiro balfiiri sabiilan xagga midkiiha ka toosan hadday marka culammaa usuugii yahuudda ay saas ay sameeyeen ay gaalada u markhaati fureen maanta unshidukum billaah inteed maqlaysaan culamaa usuu gaalada muslimka la dagaalamaysa sawaabinaayoona idinkaa xaq ku taagan muslimka ha baabi'iyo meel kasta i joogaan soo maa macnaha ummaddaanna waa ka dhacaysaa wixii yuhuud ka dhacay ummaddaanna waa ka dhacaysaa wy iyo wa qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi isagoo yuhuud ilaahay la hadlayo qul waxaa tidhaahdaa hal unabbi'ukum ma idiin sheegaa bisharin min daalika arrinta annaga aada muslimiinta nugu sheegaysaan wax ka liita ma idin sheega mahuubatan xagga tawaabsiinta iyo maaragtay jaza oo jaza xun leh cinda allahi ilaahi agtiis adig waa idinka nacaayaayo oo macnaa oray muslimiinta wax maahan baatilan ku socon yihiin gaaladuna ha ahlu kitaab gaaraan yahuuddu waxay iska dhigaan dad oo haqaafal oo qumalo akaabiri oo waaweyna iska dhiga oo balaayo balaayaa iska dhiga weligoodna waa sida xataa fii xayaati nebiy saa iska dhigi jire qur-aankaa intaa difaacay marka waxaa la yidhi adinka hadda sharaad nagu sheegaysaan laakiin wax annaga naga shar badan muslimiintu shar ma lahan laakiin waa min baabilmuqaabala qofa adigoo wanaagsan ku caayo wuxuu ku leeyahy shariiraas markaas adaa iga shar badan hada maa cindaka shar laakiin waxa weeye waa un difaac wey marka waxaa leeyahay waxaad nagu sheegaysaan annaga waxba maahane dad toosanaa nahee cid shar badan oo hadhowna hawaab xun iyo jazaa xun la kulmi doonto ma maidiin sheegna alle agtiisana kala kulmi doonto qul waxaa tidhahdaa hal unabiiku ma idiin sheegaa bisharin min daalik waxaa annaga nagu sheegaysaan wax ka liid dad naga liito oo naga saqajaasa annagu saqajaaniba ma lihine ma idiin sheegaa mahuubatan xagga ajarka cind allahi ilay agtiisa annaga ajar fiican laakiin adinka ajar xunaa leedihiinoo cuquubaad leedihin man baa naga liito oo naga xun oo ajar xun iyo ciqaab leh lacanahu allaahu ilaahay oo lacnaday oo waqadaba uu ilaahay u carooday calayhi korkiisa wa jacala ou ka dhigay minhum ayaga alqiradata yacni xumidoodii waxay gaartay in la masakho adduunyada wa jacala ou ka yeela minhum ayaga alqiradata maaragtay daanyarro uu ka dhigay iyo walkhanaasira khanaasiir weliba waa cabadda caabuday adaaquuta daaquuta caabuday intay ilaahay cibaadadiisa ka tageenna daaquuta caabuday macnaa yahuudi intaas waa ka dhacday ahlu kitaabka soo maa macnaheedu waxaa nabiguna wuxuu dhahay latattabicunna sanana man kaana qablakum dad saan sameeyo ummaddaana way ka dhici doontaa oo ummadda ummadda ka ma ahan xaqiiqatan laakiin ummadda u nisba sheeganaya qur-aankii kula akrinaya wixii bay akrinaya soo maa laakiin qalbigoodu waa qalbi maanta ma arkaysa gaalali jir ah soo maa diintii ay yaqaanin muslimiintu ku dabagedi ilaa diintii rug kama sheegayaan marka kuwaas oo kale muxuu aayaadkan u keenaa wuxuu u keenaa haddii culamaa oo su aan yahuud iyo nasaaro laga helay oo ilaahay lacnadiisu ay ku dhacday ayagoo diintu ilaahay ka leexday oo heer ay gaareen dunuubtooda in la masakho heer ay gaareen inay dhawaaqiid ay caabudaan oo cibaadadii kale ay maaragta alla ay ka tagaan nabiguna uu yidhi ummaddaydu ummadahaan way daba nashlayn doonaan kuwaana waa laga helaa weli nacam marka aayadda waxay ku khatima ulaa'ika kuwaasaa sharun makaanan ugu maaragtay booskooda ugu liitaa wa adallu sabiilan jidkoodana oo baadinimo badanya taas horta iyaduna waa mid weeye iyo waqowluhu qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen halabuu ku adkaaday calaa amrihim arrintii oo maanta ma arkaysaa asxaabulkaafi lanatakidanna waxaan samaysanaynaa calayhim korkooda masjidan ku samaysanayna asxaabulkaafi suuradda suuratulkaafi asbaa loo sheekayso dhallinyaro waxay ahaayeen ilaahay rumeeyey nin waktiga adiga inay nasaaro ahayaan madhacka diinta nabiyullahi ciisa hayse intay toosna marka ilmo waxay u badan yahan dad muluuga iyo tujaara ee dhalan marka boqorkii iyo wix xukumi jiray iyo cibaadadii asnaamtii iyo wixii ayay laqi waayeen cibaadadii bay jiray marka lan nadcuu min duuni ilaah laqad qulnaa idan shadada haaulaa'i qowmun attakhaduu min duuni aalihatin ay samayseen lowlaa yaatuuna calayhim bisulaanin bayin may xujo keena xujana uma haysanaa faman adlamu yaa ka dul badan mima iftara cala llah kadiba waid ictasaltum haddaad ka fogaataa iyo wamaa yacbuduuna waxa ay caabudayaan markaa faaw ila lkaafi dadkaasa gala ilaahay diintiisa meel kula carda iimaan aad ku dhimateen yanshur lakum rabbukum min raxmati ilaah naxariis idinku soo bixinaayo waayu aayadda kuma taalo yahay lakum cumrakum mirfaqan ilaaha maaragtay idin jilaac iyo wax macaan iyo wax khayr idin diyaarinay ilaahay saddex boqol oo sano ayuu meeshii ku hayay saddex boqol oo sano oo shamsi ah iyo saddex boqol iyo sagaal sano oo qamari ah soo ma ilaa boqolkii sano oo maaragtay oo hijri oo milaadiga oo shamsi ah ama wuxuu la egyahay boqol iyo saddex sano marka eh, saddex saddexdii boqoloo sano sagaal sanaa maaragtay iyaa u dhaxaysa qofka hadduu lixdan jir uu yahay maaragtay eh, taqriiban lixdan iyo saddexi markuu jiro oo sanadka oo milaadiga hijriga laba sano saddex sano laba sano meelahaasaa ula socoto wuxuu noqonaa lixdan iyo xoogaa jira soddonkii sano soddonkii saddex sanoba maaragtay yani saddex eh, farqiga udhexeeya hal sano markii dambe u ilaahay soo nooleeyey waa ay soo baxeen magaaladii markay yimaadeen ayay dadkii arkeen ay la yaabay meeshii marka uu ku soo noqday tii cuntada u doonay isla markiiba ilaaha oobsaday adiga waa aqoonsadeen taariikhdii markii la raacay kuwii marka meesha madaxda iska maquunsaday baxeenay qabrigooda masaajid mankan waa niman waaba marka qabrigooda quba ka samaysanayna arrintaas marka muwaxidiintuna si u delistaa khuraafiyiinta si u delisataa khuraafiyiintu waxay leeyihiin haa qisadan qur-aankaa sheego lanatakhidanna calayhim masjid alyo arrin fiican masaajidan dul samaysana qubuurta weliyada ka dhis muwaxidiintana waxay yidhaahdeen awalan ilaahay waxau dhahay qaaladiina qalabuu calaa amri dadku inu meesha xukuwaya xoog wax ku maqooniyey soo maa ayaa yidhi masaajidan ka samaysananaa cilmigay ku gaareen lama dhihi talaa lagu gaar lama dhihi xoogi wax ku maquuniye waa duduubeen dadkii duduuba afduubka arrinta afduubka midda kale hadday kaba soo qaada hadday iyaga sharci u ahayd ee sharcigeenna abaa diiday midda kale sharci inaysan ahayn nabigu calayhi salaa slam markii loo sheegay kaniisada loo sheegay wuxuu yidhi ulaa'ika shiraaru lxalq ma garan ulaa'ika idaa maata fiihim rajulu cabdu alcabdu saalix ittakaduu qubuur anbiyaai masaajid lacana allahu alyahuud wanasaara ittakhaduu qubuur anbiyaai masaajid hadduu nabiyaalkoodii u jiday lahaayeen waxaa nabigun ku lacnadi lahaa midda kale xagga tawxiidka iyo shirki la dagaalanka ambiyadu waa isugu wada mid shirki ma la ogola iyo madaahirtiisao dhan lama wada ogola sidaa darteed ee eeileen qisadii wad iyo subaac iyo yaquud saldad saalixiina maaragtay kama kama aysan kama uusan imaan soo nabiyullaahi nuux ma inkirin cibaadadooda soo ma uusan inkirin marka shirki asagoo ambiyada wax suga lama arko kulli arrintaasoo dhan marka waxay tusinaysaa marka inay arrintaa ku kacay yihiin niman aan cilmi aan ku dhisnayn oo meesha iska jujoogtay oo ambiyadii hore hadigoodiina khilaafsan nabigeenna iyo diinteenna hadigeedii maan maaragtay khilaafsan sababtoo nabiga noo jeediyey alaa laa tattakhiduu qubura ambiyaa alla ma maarata allahuma laa tajcal qabri wathan waxaasoo dhan nabigaa diiday calayhi isalaatu wasalaam wa qowlu uu yidhi waqaala qowlu tacaala uu yidhi qaala aladiina kuw waxay dhaheen qalabuu ku adkaaday calaa amri arrintooda oo xoog ku maquuniyey lanatakhidana calayhi masjidan masjidan ka dhigana waxaa ka muuqda dad kaloo ahlu salaax inay dhaheen war masaajid aan laga dhigna waa qubuuro caadiya ha laga leexiyo ayaga markaa ay jujuubeen hadda haddee meel ay maara dadka khuraafiyaalka ay xukumaan oo kale haddaba hadda qof ay ka dambeyn oo dhinto ma nin oo muwaxiday ka yeelaya masjid ha ka dhiganina bidciga dilay ku leeyiin ma maanta u noo diida khayrkii qubbaa baa laga taagan intaan salaaxiixaada lagu hayo yaa kaa akhrisanaa marka nacam wacan abi saciidin radi allahu canhu waxaa laga wariyey ana rasuul lahi sal allau alayh wasalam qaala wuxuu yidhi maxalu shaahidka waa kan marka aayaadkii markii uu soo sheegay wixii yahuud iyo nasaaro ka dhacay oo guluwda ahaa iyagoo diin sheeganayo laa ilaha illa oo nabi raacsan inay dawaaqiid caabudeen oo diintii ka been sheegeen oo gaaladii mushrikiinta wataniyiintaha ay dheen muslimiintu nebi maxamed uu hogaaminayo calayhi salaatu khaatim mursaliin oo kitaabkoodana uu ku yaalay yacrifuuna kama yacrifuuna abnaa'ahum ayay waxay dhaheen diintiisa waa qalc idinkaa diintaasa wa keliyiin soo maa marka ummaddaana saas waa ka dhacaysa awey latatabicunna anna rasul la sl qaala wuxuu dhahay latatabicunna waad raacaysaan sanana man qablakum dadkii idinku horreeyay dariiqyaalkooda xadwa alqudati fallaarta baalkeeda siday isugu gana jaran tahay xadwa alqudati macnaha maaragtay eh, fallaarta maaragtay baalkeeda bilqudati yani saddexda baal waa laisku ekaysiyaa waa la isu miisaamaa ilaan baallahan falaarta markii saddexda baalo xag iyo xagga laga saaro meesha falaarta maaragtay qaansada laga saaraayo waxa weeye baallahan waxay u kordhinayaan inaysan hawada ku iqdiraabin ilaa falaara yarka ilma yarkaa uu ku ciyaaro oon baallaha lahayn ilaada soo maaha bahashaana sida xabaday u socone yaa hogaaminaya miisaanka u yeelaya baallahan waa baallaha marka waa in laisku ganajaro waay waa inay isku qiyaas yihiin marka sida baallaha la isku ganajaro isugu egyihiin fadhaarta baallaheeda saasoo kale isugu ganajarnaanaysaa wacni ummadda qaab ka mida waayo xadwa alqudati bilqudati fallaarta sida la isku ganajaro oo loo sino saasoo kalead ad u sidmaysaan xadwa fulaa macnaa wax la siman waa xataa low dakhaluu hadday geli lahaayeen juxra dabbin bahashaan dabaga soomaalidu abeesalugel ah laakiin waa ka duwan tahay bahasha abeesalugel waa bahal waa taas laakiin waa la cunaa ladakhaltumuuhu waad geli lahayde qaaluu yaa rasuul alyahuudu waannasaara miya qaala faman yaa kale waa ayaga kuwaa ka daba naslay doontaan akhrajaahu way bixiyeen riwaayad kale waxay leedeen xataa low kaana minhum man ataa ummahu calaaniya lakaana fii ummatii ma yafcalu daalik dad haddii qof hooyadii uo u yimaado wax ka doono dad ka mida wa ficlan wallaahi rub waa dhacday iyaga caado waxa u ah inay gabdhahooda iyo maaragta ay kufsadaan oo ficlan dadka yurub joog dad badan oo laga soo dacwoonayo oo laleeyahay gabdhahoodii kufsadeen iyo wiilashoodii kufsadeen qashinka ay dhaca ma garan dadka oo sooshiyaalka iyo waxyaalaha ka shaqeeyay iyo culimmada iftada la weydiiyey iyo waxyaalo badan oo noocaasah soo mara wey marka waxay nabiga u diidaya calayhi salaatu wasalaam in maaragtay gaalada lala dego waxaasoo kale wey dhacdooyinkaasoo kalaa dhacaysa oo aada iyo aada maaragtay u badan nacam haadaa marka waa nabiga alay sl mucjizaadkiisa waay qof muslinoo waagaas joogay waxaas inay dhacayaan maa kaana yatasawar bal dadkii mar dhow soomaaliya jooga ma tasawurayn laakiin haddana kaysas badan ayaa dadka culummada oo iftaha la weydiiyo ama dad waxaa jira oo sooshyaalka iyo carruuraha iyo waxaas ku qaybsan ayaguna kaysasa dhacdooyin badan ay sheegayaan oo dad badan oo maaragtay waxyaalahaas ee qashinka ay maaragtay ay ka dhaceen ama lagu tuhmaayo walciyaadu billah walimuslim waxaa u sugnaaday can thawbaan marka macnaha haddii dadkaasi waxa aayadaha lasoo sheeg ka oo qubuur ay masaajid ka dhigteen oo maaragtay gaaladii ay xaq siiyeen oo maanta ma arkaysa balaayo oo dhan ay sameeyeen oo daaquud ay caabudeen kuwaana waa laga heli doonaa wey walimuslim waxaa u sugnaaday can thawban thawbaan waa mowlaa rasuulillahi sal allau calayh wasalam aaduuna u laazimi jiray nabigaa xoreeyey markii dambenu nabigu dhintana calayi sl shaam uu degey xims meesha la dhaho iyuu ku dhinto oo maaragtay eh, xaggaas maaragtay ka xigta dimishq iyo xalab u dhaxaysa sanadku markii uu ahaa eh, arbaca وahamsiin ayuu dhigay wlmuslim waxaa u sugnaaday can haban radi allahu canhu ana rasuul اllahi sal اllau alيه wasalam qaala wuxuu dhahay ina allaha alla zawaaliya اlarba dhulku iisoo duubay iisoo koobay fara'aytu waan arkay mashaariqahaa qorax ka soo baxeeda iyo maqaaribahaa qorax u dhaceeda bari iyo galbeedba waan arkay waa la ii soo dhoweeyey taakaa la iga soo dhigay wa inna ummatii ummadkee ummaddaydana sayabluqu mulkuhaa mulkigeeda iyo boqortinimadeeda waxay gaarayaan oo islaam ku faafi doonaa maa zuwiya lii minhaa inta la ii soo koobay inta la ii soo koobay oo intan adiga ka leh oo la ii soo khulaaseeyey ummaddayda mulkigooda iyo diinta islaamkaa gaaraysa marka halkan waa calam min aclaami nubuwa nabiga calays wuxuu dhahay mashaariq iyo maqaariba la ii soo koobo koofur iyo waqooyi ma uusa dhihin walidaalika islaamka faafitaankiisu xaggaas dheerara u badan yahay xaggaas haddaad faafto dhulkaas ilaa ruusiya laga gaaro ee sidaas dhulka hadda ilaa shiinuhu ay haysato iyo turkistaan iyo dhulkaas faraha badan galbeedna ilaa andalus ilaa junuubka iطaaliya ilaa baris meel soddon kilomitr u jirta ayuu gaaray xagga galbeed laakiin xaggan junuubka aada uguma soo fido oo xataa xabasho iyo waaka weli kiristaankoodu ahaysta iyo afrikada in badan mar dambe unbuu soo gaargaaray dhinaca shimaalkana sidoo kale wa marka waa mucjizo waaye saana oo islaamka u faafay maka iyo madiine mar la jooga dhinacaas bar ilaa hindi ilaa iiraan iyo dhulkaas sulow ahaan jira dhulka hadda iiraan hayso ilaa ruusiya laga gaaro bal mosco yacni mar dhexe waxyaanta jizya laga qaadi jiray dad muslimiinaa ah korka ka haysta siberiya islaamkaa haysta dhinacaas galbeedna waa u faafay oo koonfurta itaaliya iyo maaragtay baarisna islaamka uu ku dhowaaday andalus dhulkan sbain iyo burtuqaaliyana ada waxau ahaan jira dhulkii andalus la dhihi jiray ayuu ahaan jiray marka waa mucjizo nabiga calay mucjidaadkiisa ka mida ah. wa inna ummatii ummaddaydana sayabluqu u gaari doonaa mulkuha maa duwiya lii wixii iloo soo duubay minhaa oo ka mida ah. wa ucdiitu waxaa laysiiyey alkanzayni labada kan labada kayd oo alaxmara kan godon iyo alabyada waa dahabka iyo fidlada marka axmarka iyo dahabkana aad waxaa u kaydsan jiray maaragtay ruumaanka heraqle dahabka kaydsan jiray fidladana maaragtay faris ah, maaragtay kisra ayaa u dukaysan jiray labadiiba waa loo keenay ilaa dhulka shaam iyo dhanaa laga furtay markii dambe waxay isugu aruureen dhulkan hadda oo turkiya loo yaqaano waagii hore waxaa la jiray aasiya suqra ayaa la dhihi jiray magaaladan istanbul ayay wax badan ay haysteen ilaa waqtigii saxaabada ilaa maaragtay eh, khilaafa alumowiyiin wakti badana isku dayeen in maaragtay la hareereeyo waa lagu guulaysa waayo adiga waxaa la furtay cahdigii maarata atraagta maxamed alfaatix ninkaasaa xudho cajiib la u degey waktigaasaa marka la furtay nacam marka axmarkii abyadku waa kaas weeye waa tii loo keenay taajkii kisra nabiga eh, loo keenay cumar radi allahu canhu wa innii sa'altu rabbii rabbigayga waxaan weydiistay liummatii waa kaa nabiga nusxigiisa iyo maaragtay daacadnimadiisa ummadda si ugu dadaalayo ka mid ah markuu ummaddii u naseexaya allana khayr badanoo uga baraya wa innii sa'altu rabbii rabbigayga waxaan u weydiiyey liummatii ummaddii aan u weydiiyey allaa yuhlikaa inuusan ku halaagin oo ku baabi'in bisanatin caama abaar ayaga dhan wada kala gaarto gees iyo gees muslimka inta kala gaarto aysan waxba ka hayn laakiin abaar hadba gees waa ka dhace gobol ka mida meel waa ka dhacay laakiin abaar iyaga dhan baabiiso waxba ka harin inaysan baarta ku dhicin laakiin waa arkaysaa abaar gobolka dhacay gobol kale halaysu gurmado nacam wa anlaa yusallida calayhim inuusan ku sallidin uusan ku dirin calayhim korkooda uusan kaga adkaasiin caduwan caduwo min siwa anfusihim cadow cid kala inuusan ka adkaaninoo gacanta uusan ku dhigin oo fayastabiixa oo markaa oo banaysto <coughs> baydatahum alxamdu wixii dhulkoodii ayagu ay gacanta ku haayeen oo meesha maarata yacni asaaskaada ahaydoo baydadu waxay waa meesha muslimiinta dhumuucda u ah ee haddii lagaa qabsado aada wax dambe aysaba ku harin sida markii soomaaliya xamar laga qabsada maxaa u haray caasimada haddii lagaa qabshay wax ku hari lama ah wa inna rabbii rabbigayga qaala wuxuu dhahay haa labadaasaan ilaahay ka baryay wa yusallida inuusan ku sallidin calayhim korkooda caduwan cadow oo min siwaa anfusihim naftooda wax aan ahayn fayastabiixa marka uu bannaysto oo uu gacanta ku dhigo baydatahum meesha maanta dulucdooda oo difaacoodaahoo meesha halbowlahooda oo dhulka ayaga ay leeyihin meesha ugu muhiimsan oo kale baydadu waa waxa aad haysato waxa ugu weyn waa yacni mucdamka iyo jamaacada meesha ugu weyn oo muslimiinta abaabulka laga wado inaysan gacanta ku dhigin wa ina rabbii wa qaala wuxuu dhaha yaa muxamed muxamedow innii idaa qadaytu qadaa'an haddii aan wax qadaro oon wax xukumo oo qadar iga noqoto fa innahu laa yuraddu lama celinaayo macnaa wixii aan qadaro lama celinaayo waa dhacaya wa innii acdaytuka waan ku siiyey marka waxaa su-aasha kaloo ku jirta riwaayadan ka maqan inaysan ayaga isku diran ummadda dhexdooda inuusan isku dirin kay laa yuhlika bacdu bacdan wayufniya bacdun bacda iyaga dhexooda inuusan ba'sigooda shadiid ka yeelin saddexdaas ducay ahayd riwaayaddan way ka xagfanta markaasa alla u jawaab wuxuu yidhi waa ina rabbi qaal wuxuu hi yaa maxamedow idaa qadaytu qadaa'an haddaan arrin xukmiyo oo qadaro inay dhacdo fa innahu laa yuraddu lama celina way dhici doontaa wa innii acdaytuka waxaan ku siiyey liummatika anlaa uhlikahum inaana ku baabi'inino bisanatin caama abaar ayaga dhan camintoo baabi'isoo mid aan ka reebin laakiin abaar gobol ama mandiqo way ka dhacaysaa sidaa haddaba dhacay waddan gooniyay ka dhacaysaa waddankaas qayb ka mida laakiin ummadda muslimiintoo dhan abaar wada camimtoon gobolna uusan maaragtay uusan cayman lama sheegin waa ducadii nabiga laga aqbalay taas waa kaa yeelay wa anlaa usallida calayhim inaana ku sallidinoo korkooda caduwan cadow oo min siwaa anfusihim oo cid kale ah fayastabiixa marka oo bannaysoo baydatahu macnaa xooggooda iyo jamaacadooda meesha yacni dulucdooda ay maaragtay uusan bannayso walow ijtamac calayhim haba uga kulmo min aqdaarihaa dhinac walba ha ugu yimaada ha soo biirseen acdaa'adoo dhan laakiin mushkilada xaggay ka imaaneen xataa yakuunuu bacduhum ilaa uu ka ahdo qaarkeed yuhliku bacdan ilaa is halaajiyaan wayusbii bacduhum qaarkoodna ay maaragtay ay qafaashaan bacdan qaarkood ayagaa marka hore isbaabi'inaya dhulka markay isdhigaan soo maaha ayaa marka gaaladii sidii guruud iyo ayay markaas bal wixii meelaha yaalyaala ay qaadqaadan walidaalika arrintaa intay si fiican ufahmeen u fahmeen oo ku tafanuneen oo muslimiintiina haddee ta'aqurkoodii sii batay labadan qarnii ugu dambeeyey oo weliba tobankan sano ugu dambeeyey labaatankan sano ugu dembeeyey sii waxday ayay hadda shaxda si u ciyaarayaan sida muslimiinta la isugu ciyaarayo wadammada sida loo burburinayo sida la isugu dirayo wadaad iyo waranlaba waxaa waaye waa ku tafaanuna markaas hadda nin uu ka yaqaanoo turub ciyaaraya maahane wax kaleba ma u malaysid aad iyo aaday marka taa ugu tafanuneen kolley ayagana hadda kutubtooda waa ay yaqaanin yahuud hadda waxay markaa salaa subax inta tukanaysiiyo maqrib markaad ekaataan naga adkaan doonta markaad diintiina usoo naga adkaa doonta hadda goortaad naga adkaanaysaan maaha waa ogyihiin soo marka waxaa weeye marka waa ay yaqaana marka iyagu isbaabiyaan isku noogaan marka maalin walba filinaa loo jeexa qabiil qabiil dagaal haddana diini ah haddana mid kale ah midaa caroora ku kala soo hubay ku kala soo hubay ilaa hadhow iyaga unbaa maaragtay usoo harayna laakiin insha allah ilaahay tiisa unbaad soconaysa marka runtii waxa waxyiga nabiga uu noo sheegay iyo waaqaca waaba iskhilaafayaan iyadoo haddana misdaaqu nubuwa ay tahay haddana nabigu wuxuu noogu sheegaya inaan digtoonaano sababta haddii lagu yidhaahdo waxaan waa dhacayaa waa inaad digtoonaatid wax u lacaysado wa ila nabigu waxa wuxuu noogu sheegaa ma ahan inaad isu dhiibtido oo sharta sudhati wanaag ma jiro aad tidhaahdid maaha kolley waa sidii nabigu sheega hala fadhiisto ma dhihi nabigu calayhi salaatu salaam waxaa way dhici doonaane ka digtoonaada wax caynsada wa oo meesha laydinka soo gela aqoonsada digniintaasaa maaragtay meesha ku jirta ee inta layska seexyo la yidhaahdo kolay balaaya waa dhici doontaa gurigaan ku sugaa maa wixii la islaaxi karo wixii la issoo dhoweyn karo wixii la wanaajin karo in la wanaajiyo waa nacam wa innii acdaytuka liummatika waxaan kuu siiyey alla uhlikahum inaana ku halaagin bisanatin caama sanad iyadana abaar camimto wa allaa usallida calayhim inaana ku sallidino caduwan min siwa anfusihim cadow oo meel kale ka yimid fayastabiixa oo bannayso baydatahum waxa ay maaragta ay gacanta ku hayaan walow ijtamac calayhim haba u kalmeena min aqbaara dhinac walba xataa yakuuna ilaa uu ka hadoo bacdum yuhliku bacdan iska halaago wa yusbii bacdum bacdan ee iyagu ay maaragta isqafaashaan rawaahu lburqaani fii saxiixi marka muslimna waa wariyey wazaada wuxuu ku daray e, burqaani oo ziyaadada muslim wuxuu uga daray wa innamaa akhaafu waxaan ka cabsanayaa calaa ummatii ummaddayda ala'imata almudiliina dadka lugudaydo mudiliinta waa saddex kooxood waqti baa la jooga e, culummada iyo madaxda iyo cubaaddow haddee cubaaduna suldaan ay haystaan culummadana diintiiay iftoonaan hadday si xun iftoodaan cubaaddana hadda waxay intay isku shalmada isku dubaritaan aad dad ka dabaxadreynaya intooda marka hadday ummadda kharaab u keenaan waa qarib maayo hadday wanaajiyaanna waa wanaag maayo aa kala ayb sal allahu ala